sala allahu calayhi wasalam walaalayaal kusoo dhawaada maalintii labaad muctabarka iyo tobanaad muxaadaradeedii labaad ee maanta kuxidanta insha allah tacaala muxaadarada ciwaankeedu yahay nidaamka xuuska ee ku xusan suurta baqara qaybteedii koowaad ayaa wuxuu noo gel waxaa noo geli doona biidni illahi caza wajal sheekheena faadalka ah sheekh maxamed idriis taasoo jecelnaa biidni illahi casa wajal dhibka qoyska aan qabno inaan kaga faa'idaysano biidni illahi caza wajal labada qayb baa iyo dumarkala biidn illahi caza wajal anagoo kaga faa maanta xaaladda iyo fitinkaan ku suganaa biidn illahi casa wajal waxaan ka baryaa rabbiga raxmaanka raxiimka inaan akano dadkii ka faa-iidaysto una dhaqmo insha allahi tacaala waqtigaanan ka faa haddana sheekhan ayaan kusoo wareejinaa biidn illahi casa wajal falyatafadal mashkuur alxamdu lilahi rabi lcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى xaan ka baryayaa kulankeena inuu barkaysan ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa uu kusoo dejiyo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryayaa carabkii qalbigeena kusugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaanah wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiina waa u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ulaaika aladiina hadaahum allah wa ulaaika hum ululaalbaab intaa kadib walaalayaal muxaadarada waa sida uu sheegay walaalkay faqi halkulageedu waxa weeye nidaamka qoyska ee aan ka dhahanayno ama aan ka akrisanayno aayado ka mid ah suurat lbaqara oo ah suuradda qur-aanka kariimka ugu dheer qoyska waa ummaddu meesha ay ka unkamayso wey ummaddu meesha ay ka samaysanto weeye maxaa dhacay ummaddu waa qoysas badan oo isu tegay qoysaskuna afraad ama xubno kooban bay ka bilowdaan oo aabbaha iyo hooyada kadibna ilmaha halkaas qoyskaas ayaa waxaa ka bilowda ummaddii dhammayd saas darteed maadaama ay gundhiga tahay ummadda qoysku eh, asaasna ay u yihiin labada qof ee shirkadaas isla asaasaya eh, ninka iyo xaaskiisa odayga iyo xaaskiisa ama afadiisa eh, ayaa islaamku muhimad weyn siiyey shareecada islaamku aada iyo aada u faahfaahisay uga hadashay oo u nidaamisay qoyskaas arrimihiisa ee xuquuqdiisa nidaamkiisa waxyaalaha ku soconay qur-aanka wuxuu kaga jiraa meelo badan ilaahay subxaana wa tacaala suurado badan ayuu kaga hadlay arrimaha qoyska gaar ahaan ama xuquuqda ragga iyo dumarka ay isku leeyihiin ha noqoto ama xuquuqda ilmaha laakiin hadda an waxaan kasoo dooranay maadaama waktigu aan u wada eh, u wada filnayn in laga wada hadlo qur-aanka oo dhan taas kutub bay u baahan tahay qur-aanka oo dhan yani siduu uga hadlay qoyska waxay u baahan tahay kutub iyo muxaadaraad wakti dheer badan laakiin waxaan ku gaabsanaynaa qeyb kamid a ah oo ah suurat lbaqara sida hadda aisha si aan ugaga dayano inaan suuradaha kale iyo meelaha kale oo qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu watacaala ugaga hadlay qoyska ay tusaale noogu ahaato inaan eh, eh, ka fiirsanno aan u noqonno aan suuradaha kale ka ah sababta labaad oranayno yani eh, mawduuca waxa weeye inuu la jaan qaado halku-dhega muctamarka tobnaad ee dalka netherland oo hadda aynu u fadhino wاladiina yumasikuuna bاlkitaabi وaqaamuu الصalaaةa ina laa nudiicu أjra الmuصlixiin aayaddaas ayaa halku-dheg looga dhigay shirweynaha aayaddana waxay tilmaamaysaa qabsashada iyo ku dhegidda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadka in la qabadsiiyo oo yacni lagu adkeeyo qabsashadiisa dadka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ku dhaqankiisa iyo dhaqangelintiisa iyo fahamkiisa intaba marka inaan isla eegno oo isla muraajacayno waa sabab kale ornay qayb ka mid a ah qur-aanku kariimka ahi sida uga hadlayo qoyska arrinta saddexaad waxa weeye qoyska arrimihiisu inaynu ka hadalno waxaa keenayaa dhibaatooyin badan oo inaga haysta arrimaha qoyska ama ha noqoto isfaham la-aanta ka dhacda iyo afgarasho la-aanta ka dhacaysa labada isqaba ama ha noqoto garasho la-aanta xuquuqda ay isku leeyihiin labada isqabaa ee lamaanaha ama ha noqoto qaabka ay wada dhaqmayaan sida islaamku u qeexay gaar ahaanna qur-aanka kariimka ah ay ugu qeexan tahay oo u caddahay waxaa dhibaatooyinkaana haskamida ah furiinka badan ama dhalinyarta ha ka dhaco ama dad waaweyn oo muddo wada dhaqmaayay ha ka dhaco ha ka dhaco iyo dhibaatooyin badan oo ka dhasha waxaa ka mida ah colaado badan iyo burbur badan oo ku yimaada qoysaska gaar ahaana dibadda qurbaha lagu yahay sidaas darteed arrimahaas oo dhamina waa sabab saddexaad inaynu ku celcelinno oo ka hadalno inaynu isfahamsiino isxusuusino qur-aanka kariimkaahi inuu mar hore wax allaale wixii dhibaato keeni kara horay u qaaxay oo qoyska aada iyo aada u faalleeyey oo aada iyo aada u qaadaan dhigay oo qur-aanka kariimka kariimkaahi uu aada u caddeeyey qoysku waxa uu ku dhismi karo iyo mabaadi'da uu ku dhisay sababahaas haddaan marka ka soo gudbo aayadaha aan dooranay inaan qaadaan dhigno waa suuraة lbaqara waxayna waa ayadaha ka bilaabanaya ayadda laba boqol kow iyo labaatan ilaa laba boqol labaiyo afartan aayadahaas ilaahi wa tacaala wuxuu ka hadlaya guurka iyo waxa uu ku dhisan yahay in labada isqaba iyo xuquuqaha xuquuqda ka dhexaysa qaar ka mida ah, waxay isku leeyihiin xaq furiin haddii uu yimaado furiin qaabka u dhaco xuquuq badan aan arki doono balse a ilaha dhegaysano ilaahay subxaanahu watacaala maruu ka soo hadlay agoonta iyo xuquuqdooda iyo isdhexgalkeeda <coughs> ayaa alla subxaana watacaala wuxuuyihi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ha nikaaxsanina oo ha guursanina dumarka mushrikaadka dadka mu'miniinta lala hadlaya mushrikaad oo ilaahay u shariik yeelay ha guursanina walaa tanjuxu lmushrikaati xataa yu'minna ilaahay rumeeyaan ilaahi subxaana wa tacaala mu'minatu khayru min mushrikati walow acjabatkum addoon mu'minad ah ayaa ka wanaagsan mushrikada gaalada ah haba idin cajabiso midda gaalada xoolo iyo qurux iyo dhinac walbaba hay ku cajabiso walaa tunkuxu lmushrikiina xataa yu'minu nin gaal ah mushrik ahna gabar haw guurine muslimad ah addoon mu'min ah ayaa ka wanaagsan haba idin cajabiyo midkaas yani sharaftiisa iyo magaciisa iyo maqaamkiisa iyo xoolihiisa iyo quruxdiisa iyo howlbaba walacabdu mu'minu khayru min mushrikin walow acjabakum sababtiina iyo cilladii buu ilaahay subxaana wa tacaala markaa ku daray maxaa laydinka reebayaa dadkaa diinta idinkaga duwan oo mushrikiinta ah kastoo aayado kale marka dambe ay kasoo soo reebeen yahuudiya nasaarada oo aayadda suurat ulmaa-ida oo kasoo soo maxaa laydinka reebayaa oo mu'miniinta ahlu diinka ah laydiin farayaa walow ay xataa dad aad quursanaysaa yihiin waxaa la idinku sheegayaa ulaaika yadcuuna ila annaar kuwaasu naar bay idinku yeerayaan yani camalkii naarta ayay idinku yeerayan lagu geli laha wallahu yadcuu ila aljanati walmaqfirati biidnih wayubayinu aayaatihi linnaasi lacallahum yatadakaruun kadib aayadu way su socdaan wayas'aluunaka cani lmaxiidi waxay dhashay qadiyad kaleeto oo rag iyo dumarka ka dhexaysa waana cudur dumarka ku dhacaa bishiiba mar marka raggu maadaama dumarkooda u baahan yihiin oo ninku xaaskiisa u baahan yahay ayaa loo sheegayaa waktigaas kooban oo ay gabadhu dhiiggaas faasidka ah uu ka yimaado oo cudurada leh inuu meesha isubtanka ka fogaado maaha jir ahaan inuuga fogaanayo iyadoo dhan uu hajrinaye galmadii buu ka fogaanayaa waktigaas wayas'aluunaka can ilmaxiidi yani waxay weydiinayaan galmada iyo waktigeeda iyo maxay samaynayaan markii xaaskooda dhiigu ku dhaco maxaa u banaanay maxaan u banaanayn markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala daynaya wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa faاctazilu الnisaءa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yطhur faidaa tطaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah in allaha yuxibu اtawaabiina wayuxibu اlmutatahiriin nisaaukum xarsun lakum faatuu xarsakum ana shitum waqadimuu lianfusikum wاtaquu اllaha wاclamuu anakum mulaaquuhu wabashir اlmu'miniin wla tajcalu llaha curdaة liimaanikum an tabaruu wtttaquu wtuslixuu bayna اnnaas wallahu samiicu caliim laa yuaakhidkum اllahu biاllagwi fi aymaanikum ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون fain طلqha falaa تxilu lah min bعd xatى تnkixa زawja غayr fain طلqha falaa جuنaaxa عalayhima an yتaraaجaca in ظana an yuqima xduud الlah وtilka xduud الlahi yubayinha لqwmi yuؤminuun وإdا طلqtm النsاء fabalغna أjlhna faأmsikuuhna بmacruف أw srqu بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ayadu waa dheer yihiin ilaa saa sheegay aayadda laba boqol kow iyo afartan maxay ka hadlayaan haddaan soo koobo ilaa afartan mas'alo oo ku saabsan ragga iyo dumarka dhexooda ayay aayadahaas ku hadla dhigeen waana labaatan aayad ko iimaanku inuu asaas qoyska u yahay labo cajabintu qofku inuu qof jeclaado ama uu cajabiyo inay shay fitra ah tahay ilahay qofka ku abuuray oo lagula yahay saddex asaaska diintu inay tahay dariiqi jannada marka qoyska lagu dhiso diin waddadii jannadu haysta marka aan diin lagu dhisina waddadii cadaabku walciyaadu billah ayuu halis u yahay shan aayaadkan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey lilcamal in lagu camal falo oo wax lagu xusuusto oo lagu waala qaato lix waktiga dhiigga dumarka iyo axkaamtiisa iyo in laga fogaado galmada toddoba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka taa'ibiinta toobada badan ee dahaarada badan kuwaasoo ah kuwa raaca waxa loo tilmaamo oo ah masalan waktiga xaydka ka fogaanshaha galmadeedu galmadadu dahaaray u tahay yacni waa buur iyo nadaafad iyo caafimaad sideed in dumarka raggu galmada ay tahay meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu u cayimay ah, min xaysu amarakum allah meesha laydin amray inaad uga tagtaan oo ah meesha beerta ah oo aayadda ku xirta ka imanaysa oo dumarku inay yihiin beerti nisaauhu xarfun lakum beertana miraha lagu ridaa wayna soo baxdaa dumarkuna ilaahay subxaana wa tacaala ragga wuxuu ugu sameeyey meel miraha lagaga ridayo ay beerta ka soo baxayso ubad baa ka dhalanaya meel kale oo aan ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagelin inaan la hoqolayn bay tilmaamaysa sagaal xuduuddaas haddii la tallaaba inay dulmi tahay qofkuna dulmigaas uu xambaaraya xuduudda midkii ka tallaaba in u dulmi yani ku dhacayo toban qaababka xagga galmada ah iyadu waa furan tahay mar haddii shardigu uu yahay meesha looga tegayo haddii la xadiday oo ah yani galmada meesha ilaahay uu talagalay ama qaababka iyo noocyada iyadu wax dhiba mada kow iyo toban xataa firaashkii aayaduhu niqaashayaan oo weli ka hadlayaane waxa weeye inay jirto yacni waxyaalo ka horeeya galmadu inay taanay dheen oo ninka iyo xaaskiisa ka dhexeeyo ciyaar ah oo faraka ciyaar ah oo yacni maaragtay muqadimaad ama horoo ah baa jira labiiyo toban qofkii xaaskiisa ka qaata inaanu u galmoonay oo firaashkeeda hejiyey ka dhaartay way dhici jirtay wax taariikhda weligeed dhici jirtay bay ahayd xad baa shareecadu u yeeshay oo wax iska furan maaha afar bilood bay ku xadideen ka badan kama dhaaran karo oo ma dhihi karo islaantiisa ma ku galmoonaya weligii halkaasaad lagu jiraysa mana ku furaay suurtagal maaha afar bilood baa u xadidan oo ka dhaaran bisha afaraad markay dhammaato ama waa inuu furaa oo fasaxaa si ay risqana u raadsato isaga risq kale u furan yahay haweenkana eh? kuusan karaa ama waa inuu ku noqdaa oo firaashkeeda ku noqdo haddii furin uu yimaado furinka caadiga ah ciddadiisu waa saddex bilo saddex dhiig weyn ama saddex bilood labada isqaba waxay isku leeyihiin xuquuq siman ragguna waxay yihiin dumarka darajo darajadaas oo ah diwaamada iyo madaxtinimada qoyska dalaaqan rajciga ah ee ninku xaaskiisa soo ceshan karo waa laba fursadood oo furan oo islaag oo mid walba ciddadeedu ay haddana tahay saddex dhiig ay tahay ama saddex bilood ay tahay waa laba fursood fursadda hore waa saddex bilood haddii ay ka dhammaato ama wax ka dhacaan uu ceshan karaa xaaskiisii haddana fursad labaad oo haystaa oo ah dalaaqa eh, labaad fursadaas laftigeedu waa saddex bilood kusoo bood maaha haddii ay wax dhacaan ama wax si noodaan u soo ceshan karaan stiir weli waa soo ceshan karaa jaalis ku kastaa dalqada saddexaad hadday dhacdo xaajadu way dhammaatay afkiisa markay soo dhaafto ayaa fursadu ka dhammaatay ilaa ay nin kala guursato kuma noqon karo ninkaas xuduudda ilaahay inaan laysu soo dhaafin labada ilaahay wuxuu sameeyey seer xuduud bay leeyahay xaqa haweenaydu halkaasu ku dhamaada xaqa ninkuna halkaasu ku dhamaanaya xad baana udhaxeeya sida dawladaha xad ugu dhexeeya ayaa xuquuqdooda xad u dhexeeya midna inuu xadkiisa talaabo maaha oo kan kale xuduudiisa galo haddii kaleeto wuxuu la mutaysanaya ciqaabteed waxaa ka mid a ah cilaaqaadka oo dhan oo qoyska ninka iyo xaaskiisa u udhaxeeya kulligood nooc kastaba ha noqoto ha noqoto wada joogid ha noqoto furiin ha noqoto isqabasho ha noqoto maxkamad ha noqoto dagaal ha noqoto nabad kulligeed waxay ku dhisan tahay macruuf iyo ixsaan ma ku dhisna qolaad iyo radri iyo dil iyo dhibaatayn ma ku dhisna toota waxay ku dhisan tahay yani macruuf iyo ixsaan bay ku dhisan tahay imsaakun bimacruuf tasriixun biixsaan waxba uma dhexeeya waxaa xaaraan ah ninku haweenayda inuu u haysto inuu iyada dhibo keliya inuu dhib geliyo keliya wax kala mahaysto damac kama hayo ma rabo inuu la dhaqmo ma rabo inuu maarata dhaqdo laakiin dhib xariggeeda u haynayaa lama ogola kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wacdigu ilaahay kusoo soo taqwada in la laasimo weeye xagga mucaamalada labada qof haweenayda guurka rabta weligeeda ama dadka mas-uulka ay ah maha guurkeeda ugu diidaan oo guurka ka hor istaagaan oo guurka ka mermeeriyaa ma aha looma ogola labada isqaba iyagaa rabaa raalinimadooda inay guurka raalli ku yihiin xaqdiga marka la sameynaya contract dadka kale maaha labadooda waa ina raalli ku yihiin isaga iyo iyada isagu waaba soo doono iyadana raalinimadeeda waa in la helaa lama khasbi karo haddii ilma yimaadaan meeshaas ilmaha waa la nuujinaya nafaqadoodana waalidku saaran yahay ama cilmi kaleeto oo isaga maaragtay ilmihiisa ilmahaas arrimahooda waa laga wada tashanaya labada isdhalay hadday noqoto dhuujinta hadday noqoto tarbiyada hadday noqoto arrimaha ku saabsan waa wadatashi iyo in raalli laysaga noqdo labada isqaba ma hasjijidaysho lama ogola ilmaha in laysku dhibo hab hooyo haddii khilaaf xataa ka dhexdhaco hooyadu inay ilmaha ninka ku dhibto aabbaha ma aha ma kuu diiday ma arki kartid ma yeeli kartid ma sacon kartid kaa qaadi ma ku tusayi ma yeelayi layskuma dhigayo ilmaha layskama dhigayo hoosteed isaguna ugama dhigi karo ilmaha hooyadood kuma dhigi karo haweenaydaadii ninka u ka dhinto muddo gaar ah bay leedahay iyo axkaam gaar ah oo xurmo ah oo la ilaaliyo afar bilood iyo toban cisho si sariixah nina guur uma weydiisan karo iyaduna guur uma raadsan karto nina lama ballami karto hoos ahaan qof lama ballami karto iyo isna lama ballami karo eh, haddii xuluusha kale oo dhan ay dhammaato furiinku waa xalka ugu dambeeya oo lagu kala tago isaguna waxyaalaha aan buu leeyahay meher baa jira oo xaq ay u leedahay gaban axkaam buu leeyahay gaar waxaa jira cafis ay wax isu cafin karaa ilaahayna subxana wa tacaala cafiskaasuu jecel yahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala labadaba amrayaa inay cafiska xeriyaan wanaagii dhex marana walow maalinba ha ahaaday aanay ilaawin haddii gabadha iyo ninka ay kala tagaan si wanaagsan bay leedahay haddiiba ay noqoto in la kala tago oo meeshaas uu qalaba halkaa waxaan ka fahmnay marka walaalayaa guud ahaan haddii aada eegto qoyska muslimka iyo guurka shareecada islaamka qur-aanka iyo sunnada markaa u fiirsan tir iyo mabaadi bay ku dhisan tahay iyo macaani aad iyo aada u sarraysa ayuu islaamku ku dhisay macaanidaas aayadaha iyo axaadiista aan ka dhahanayno aan canaawintooda iyo hargudhagooda kaliya idiin sheego kadibna waxaad garanaysaa waaqiceenna marka aada fiiriso iyo sida xaaliyahay yah sida aan uga fognahay marar badan fahamkii diinteeda iyo qur'aanka iyo sunnada inagoo dadkii ahlu qur-aanka ahaa ah inagoo dadkii ahlu sunnada ahaa ah inaan haddana ka fognahay dhallinyaradu ka fog tahay radu dumarkii qaar badan ka fog fogyihin raggii qaar badani haafilba ka yihin ignorant ay ka yihin ignorant jaahil uu ka yahay waxa uu samaynayo au dhaqayo iyo reerkan uu odayga ka yahay ama uu maamulayo wax allaale iyo wax uu fikrad ka haysto islaamku muxuu ka yihi mararka qaarkood aad is qofkaan xaggee ka yimi ma xidig kalu ka yimi ku noolaa ilaan meel qur-aanka lagu akrinayo kamaba uu imanay ya bilxarfi qur-aanka iyo sunnadu waxay u tilmaamayaan guurka kelimaadka la xidhiir keliya idiin sheegaya waa jacayl waa naxariis waa macruuf waa ixsaan waa deganaan iyo xasiloon waa quratu cayn waa cafis waa cadaalad waa raallinimo waa daaco iyo isobolaasho waa wadatashi waa sulxi iyo heshiis waa risiq waa mataac iyo raah waa suruur iyo farxad waa naseex iyo talo wanaagsan iyo daacadnimo waa xifdin ilaalin waa sir aada u qiimo badan qofna aan la ogolayn mulfi waa aw kaalmo mid walbi ka kale kaalmo wey waa dhar iyo labis iyo hoy iyo hu mid walba midka kale wey labaatan sifo kulligood bi hada lafdi bay u tilmaamayaa wajacala baynakum mawadatan waraxa bimacruuf imsaaku bimacruuf watasriix bixsaan litaskunuu ilayha hab lana min aswaajina wa duriyatina qurata acyn wa an tacfuu aqrabu litaqwa icdilu huwa aqrabu litaqwa can taraadin minhuma watashaawurin fain aطacnakum falaa targuu calayhina sabiila an yuslixa baynahuma sulxan wa sulxu khayr وأnkixu الأyaama minkum والصاalixiina min cibaadikum in yakunuu fuqaraءa yugnihim اllah min fadl غina risq imtaacin iyo raaxayn wamaticuuhuna calى اlmuusici qadarhu وعalى اlmuqtiri qadarhu mataaca bilmacruufi xaqa calى اlmuxsiniin aayad kale xaqa calى اlmuttaqiin waa nasiix وxفظ xafiظته في نفسها وmاlه waa srوr iyo فرxad إdا نadra إlayha sرته waa أsrاar dadka ilaahay u necb yahay waa ninka xaaskiisa sirteeda fidiya iyo haweeneyda ninkeeda sirtiisa fidisa banaankiisa waa cawn iyo kaalmo oo haddii aada guursato waxay kuu noqonaysaa kaalmo haweeneeda guurku kaalmo ku yahay diintaadi nuskeeda oo ku dhowrantay guurka dartiisa waxay kuu noqonaysaa tuciinuhu calى amri diinihi wa dunyaahu khayru maa lilmari wey khayru waxa ugu wanaagsan adduunyada u helo qofka ya imraatu mumina tuciinuhu calى amri diinihi wa mabaadi'daas iyo macaanidaas aadka u sareeya qof xusuusay ma dhici kartaa meeshaas inay xumaan iyo iskiidasho iyo isdhibin iyo isxumayn iyo dayacaad iyo dhibaatooyinka aan arkayno bulshadeenna maanta ku badan iyo iscinaad iyo ilmo la isku xiro iyo eh, boolis la isku yeero iyo baraf la isla orto iyo albaabada la iska xirto iyo gawaarida la isku hediyo iyo ilmaha meelaha lagu dayaco iyo shilimaadka lagu diriro iyo waxa maaragtay foolxumo meelo badan bulshadeena ka taaga dad waxaa fahmay ma ku kici karaa maya waynaan u noqonaa marka macnida inaan fahno intaas haddaan yani macnida guud ka soo qaco maanta qaybta aan jeclahay inaan wax ka soo qaado waa qaybta hore qaybtaa horena toddoba mas'alo ama shan mas'alo baan ka soo qaadanaya masalada koowaad waxaa weeye ogawaadihdii halkaa sheegay aayaduhu ay ka hadlayeen suurat lbaqara qeybta hore haddii aan galabta ku koobo qeybta labaadna berri insha allahu tacaala ama maalmaha soo socdaan ka hadli doona insha allahu waxa weeye mabdaa koowaad ayaduhu tilmaamayeen alikhtiyaaru ikhtiyaaru calaa asaasi diin guurka marka hore qoyska la dhisayo waa in asaas adag ya saldhig adag waa in lagu dhisaa saldhiga adagina waxa weeye diinta way waana meesha ilaahay subxaana wa tacaala ayadahu bilaabay gaal mushrika ka guursan nabigu alayh salatu salaam yihi fadfar bidaati اdiin raggana uu yihi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khulqahu fazawj daraf kastaa marka darafka kale inuu ku doorto diin wey hadduu rabo in qoyskaas qoysku najaxaa u noqdo labo ragga waxaa u dheer diinta shardi waxaa u ah ragga akhlaaq wanaagsan nin aan dabeecad wanaagsanayn gabardha loo guurinba gabadh dabeecadihiisa wax ka bedelo si muslimku wax ugu guuriyaan haddii kale albaabadaa laga xiraana إda ataakum man tardawna diinahu wa khulqahu ma dhihin diinta keliya gabadha diinta keliya lagu xiray maxaa dhacay dumarka dabeecadooda waa iska bedeshaa waa loo dulqaadan laakiin ninka oo isagu reerkii oday ka ah oo reerkii isagu madax u ah oo ninkii reerku qoysku ku taagnaa ah lama aqbalayo dabeecad xumo maxaa dhacay reerka quraya kusa dabeecad xumaa reerka saas darteed waxaa laga rabaa isaga furu saddexaad waxaa weye iyada oo diin la dooranayo lama ma reebana qofku inuu quruxda iyo wixii cajabinaya haweenayda uu ku doorto ma reebana ilaahay subxana wa tacaala waa ka yihi walow acjabadku nabigana calayhi salat slaam markii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegayey dumarka intaas u hayo inay kaga eg tahay ya laa yaxilu laka الnisaء min bacd wala an tabadla bihina min azwaajin ah. walow walow acjabaka xusnuhn ah. haba utmaad mid aad mid ku cajabiso qurux badan ama aada maaragtay sanadku qoraa ku dooranayso maxaa dhacay ikhtiyaarka lagu doorto diinta caaqibadiisa ayaa wanaagsan nafteeda way ku ilaalo hadday ahlu tahay haddii kaleeto halis baa dhici karto gawashaadii dhibaato inay ku tiro ilmahaagii hooyadood tahay qaariad hooyadood tahay ahlu diin diintii bay bari oo ku aawameen haddaanay diintii aqoon haddee iyaduna wixii ay ku jirtay unbay ku abaday ya hadday heesaha dhegaysanaysa heesaha la dhegaysanaya hadday filimada daawanaysa filimada la daawanaya haddii ay maaratay ciyaaraysay banaanka oo kordaysa oo naafilada ay salaadii ka seexanaysay salaadiiba ka seexanaya haddii aanay qur-aan akrinahayn haajiriyad qur-aanka ay hajirtay tahay iyana qur-aanka ma eegayaan yacni marka waxaa dhacaysa in mirihii iyo gurigiiba ay islaam lamaan waxaa kaleeto gabar baa ii joogtee markaasuu yihi nin diin wanaagsanna u guuri haddii uu jeclaadana wuu haysan uu dhaqan oo si fiican buu dhaqan haddii kalena dhibi maaye iyadoo fiican buu kuso marka diintii macaamilkii bay ku leedahay labada qof bay saamayn ku yeelanaysa ya hadday gabadhii tahay gabadha herudina ninkeedi macayn hesho masr gaba badan baa hadda su-aalaha soo qoraya wuxuu ku leeyahay ulka dhalaya hooyaday iyo aabahay iyo ciddayda iyo waxay noo dhanbaysa inay caayinaysa canuuf bay wejigay la tufaysa waxaas iyo waxaas hadallo waxaan haynaa yaab leh cajaa'ib leh ishtakooyinka xaggii xagga ka imaanaya gabdhaha xaggooda ishtakooyinka ka imaanaya yaab leh oo niman waxaasoo dhan dabci waa haddaan diin jirin way imanaysaa macaamilkaa xun waxaa diinta ay sharcigu u leeyahay ha lagu dhiso ee jannadii waddada waddadeedii wey toosan reerkii haddii qoyskii lagu dhiso waddadii jannadu qoyskii qabsanay haddii kaleto walciyaadu billah waddadii jahanamo way oo haddii salaadii laga tugo gurigii diintiisa ay dayacan tahay qur-aan aanu jirin dhikri ilaahay aanu jirin shaydaanku jalabato inay meesha ku caweeyo oo eh, maaragtay uu ka qadeeyo oo ka casheeyo ya sidee baa wanaag uga soo baxaya markaa qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad wuxuu ku saabsanaa aayaduu ka hadlayeen <clears throat> eh, dumarka iyo ragga ninka xaaskiisa iyo galmada si shareecadana waxba may dhaafin wax ay dhaaftay male yani nin ba yani hadda waxay ku leeyihiin modren modren waxuu ku leeyahay waxaa rabaa gabdhaha hadda gabdho badan le hem wiilka waa diiday maxaa dhacay oon eh, romantic maaha romantic romantica ugu fiican qur-aankaaba soo saara qofka ugu romanticsan qur-aankaa sameeya sunnadaa samaysa ya maxaa dhacay romantic aad doonaysaa muxuu yahay inuu ku dhunkado inuu kula baashaado inuu kula sheekeeyo inuu hadalla macaan ku yidhaaho inuu kula kaftamo inuu kula maaragtay eh, si fiican ku caweeyo in maaragtay xataa bogosha ay noqoto meel ugu raaxaysto oo si wanaagsan qof walba satisfaction uu helo yani raallinimo uu helo qof walba uu yani qariisadiisii shawishu u maaragtay dergto qof walba oo uu raalli noqdo maqsuud noqdo soo intaas baa waan raadinaya romantiga sheegaysa wax kala intaas wey intaasna qur-aanka iyo sunnada intiibuu amraya marka aayadaha ayaa waxay ka hadlayaan sidii xaaskiisa ugu tegi lahaa goorta u tegi lahaa wuxuu ka hormarin lahaa ya ayay aayadahanu ka hadlayaan ya aayadaha marka maxyadka uu ka hadlay ya nisaakum xarsun lakum faatu xarsakum annaa shi'tum waqadimuu lianfusikum yani istimtaaca iyo raxaysiga labada qofba inay banaan tahay maxalka inuu xadiday meesha la ysaga tegaayo keliya inay tahay si aan meelaha xaaraanta ah oo badatay hadda oo maaragtay su-aalo badan ka yimaadaan oo gabdhaha qaarkood ee su-aalo ka soo ninkii baa doonaya waxa xaaraanta inugu khasbo sidee bay tahay arrinkeedu maya xaaraanta ilaahay ma banayn ilaahay subxaana wa tacala ka suganaya saddexaad wuxuu ku saabsan yahay oo ayadahan hore kaha ah aan kaga hadlayno qaybta hore firaashka oo la hajriyo haweeneyda ama lagu xumeeyo ama lagu cinaado ama laga dhaarto inaan yani lagu shayigtay xaqa la isku guursanayo guurka maqaasadiisa ama ujeedooyinkiisa waaweyn waxaa ka mid a ah qof walba qofka kale inuu ku dhowrsanaado oo shahwadan uu si xalaal ah ilaahay ku abuuray fitrada ku gudto oo ilmo iyo duriyad ummadii lagu badiyo muslimka ahayd meesha ay ka dhalato oo dhaqan wanaagsan iyo qaraabsan qol wanaagsan sidaa loo dhiso sidaas haddii marka wixii laga dhaarto dee maqsuudkii baa meesha ka lumaya waagi jaariyada waxaa dhici jirtay wuxuu oran jiray ninku waa ka dhaaran firaashkeeda markuu ka dhaarto oo muddo xoogaa la joogo ayuu haddana ku noqon jiray furiin oo kaleeto markeeda ahay markaasuu haddana joogi jiray markii ciddada dhoo hadduu haddana ku noqon jiray sidaasuu kuwadi jiray sanad iyo labo iyo maarata inaanu siina dayn xarigeedii una tegin oo gogolla saaxa ti ilaahay waa joojiyey liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa fa ina allaha gafuur raxiim faa waa noqosho hadduu soo noqdo alxamdu lilah hadduu soo noqon wain cazamu alaaqa fa ina allaha samiic ilahay waa noqdiya eebaakhraatiu qodobka afraad waxay ka hadlaysaa aayadda xuquuq xuquuqda nabad isku leeyihiin in allaale inta uu xaaskiisa ku leeyahay uu ka rabo in lamid ay ka rabto iyada hadduu rabo inay nadiif ahaato hadiyo jeer quruxsanaato iyaduna wax rabo inay quruxsanaato ah, hadduu rabo inuu hadduu rabo inay u sheekayso waxay xaq ugu leedahay inuu isaga u sheekay haddii u maaragtay eh, la joogo waktiyaa eh, rabo iyadana ubaatay la joogo ilaahi subxaana watacala wuxu walahuna mihlu ladii calayhina bilmacruuf walimajaari calayhina daraja yani raggu waxay leeyihiin darajada qawaamada laakiin cishro bilmacruuf ah ayaa loo baahan yahay waxay kaloo aayaduu tilmaamayaan xaqa xuquuqda sidaa shay xuduud udhexaysa lix goor bay ku noqotay labada aayadood gudahooda xuduudda ilaahay oo ilaahay u kala dhejiyey inay xuduudda ilaaliyaan oo ilaahay u leeyahay indana an laa yuqiima xuduud allah tilka xuduud allah waman yatacadda xuduud allah ila an yakaafa an laa yuqiima xuduud allah in dana an yuqiima xuduud allah intaas waa laba aayadood keliya dhexdood kusoo noqotay xuduud allah xuduud allah xuduud allah xuduud wey maaha qof ma tallaabo labadooda qayb qowlka shanaad oo maanta oo ugu dambeeya waxa ay ku saabsan tahay talaaqa mafuriinka iyo ciddadiisa iyo kala baxa haddii la kala baxay ciddada dalaqadu sidaa sheegnay dalaaqu laba koob laba jaalis mid kasta ciddadeed bay saddex bilood tahay haddii uu yidhaahdo sida sunnada ah oo nidaamka u dejiyo sunnaduna caddaysay waxaa weeye wakti baa jira uu furi karo xaas wakti kasta maaha wakti kasta maaha laa yutalaq fi kuli waqt la talaq lahu waqt mucayan waqt muxadad walahu nidaam khaas ya ayuha nabiyu ida طalaqtum الnisaء faطalliquuhuna lcidatihina waxsu lcidda wاtaqu llaha rabbakum ay anaka طalliquha fi lcidda waqti bidaayati ciddatiha nabigu alayh salatu salaam ninkii furay oo wakti weliba xag ah u furtay wuxuu yidhi ma kitaabka ilaahay ayaad ku ciyaaraysa itakhiduuna aayaati illaahi husun ma banaana waa in waktigeeda furaa haddii ay markaa laba dalqo soo dhammaatay oo mid walba waktigeeda qaadatay ila la baad garanaysaa arrinta midda saddexaad hadday dhacdo hawsha way dhammaatay oo nihaaya noqotay waa kabadleen ilaa an nin kale ay ay isguursadaan oo iskooda kala tagaan waxaa iman karta korkorka qaarkood xagga gabadha in furniinka dalabkiisu ka yimaado khulci baa la yidhaahaa eh, haddii ay la noolaan karin ama dhibaato ay tahay falaa junaaxa calayhimaa fii ma iftadat bihi way isku furan kartaa lacagteeda dhigi kartaa lacagtaas kusiinaya fasxina kulama noolaan karo masalan amama ma xamili karo ma diinteedaan aanu baqaya ama nafteedaan aanu baqaya eh, way way heli kartaa laakiin isaga looma ogola inuu ku dirqiyo inay isfurato a ah. ah. walaa tubaruna litudayiquu calayhin maaha inaad inuu isagi uu macaamil xun intu ku sameeyo oo ku dirqiyo si ay isu furato xaaraan bay ka tahay taas uma banaana ninka laakiin haddii ay timaado xaalad iyadu inay dalbanayso hurinkii oo aanay rabin noloshii oo ay ninkii la noolaan karin way dhigi kartaa markaa in ay soo celiso sida axaadiista saxiixa nabigu alay slat slaam haweeneydii saxaabiyadaa inuu ku yidhi atrudiina calayhi xadiiqatahu xadiqadiisi mau celina beertii u siiyey mau celinaysaa markaasay tiri waa u celinayaa beertiis markaasuu yidhi iska fasax marka beertaadeen qaado iyadana haldal qof sidaasna way bannaan tahay waa marka lagu kala baxayo maanta qaybtaas baan kala hadlanay insha allahu tacaala ilaahay subxana wa tacala aan kabarayna towfiiqana waafajiyo kitaabkiisana ilaahay faham noo siiyo qoysaskana ilaahay noo islaaxiyo sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala ali a llahu khayr sheekhka ka baryaynaa mucaadalada qayimkaa inuu dadkii markaa ka faaidaysa insha allah kheyrteedana waa doona cabsantaha insha allah doona haduu waa hadda shantii barka insha allah waa salaada casirka insha allah tacaala salaada casirka markay dhamaato kadibna waxaan geli doonaa insha allah maxaadirda faraad inoo geli doono sheekh bashiir shiir biidn illahi wajal xaaladaha ayaa markaa kuxigi doonta kadibna waxaa kuxigi doonaa tu ilaa rakna salaati maqribka kadibna saa ay waqti ku socdaala insha allah tacaala haddana waxaan isu diyaarinayna anagoo dibad u insha allah adaankii baa soo dhawaada adimiyada kadibna salaada ayaa kuxigi doonta insha allah casr jasaakum allah khayra